alxamdu lilah wالsalaaةu waالsalaamu عalى rasuuli اllah wعalى alihi وصaxbihi wman اhtadى bhudah wbacd aلsalaamu عalaykum wraxmat اllahi wbarakaatu <clears throat> waxaa inoogu dambeeyey baabkuu kaga hadlay malifku raima xafidahu اllah ruwaadda iyo dabdigooda iyo cadaaladooda sida lagu garto raawi ruwadda ka mid ihi inuu yahay cadli ma waxaa shardi u ah inaanu dembi ka dhicin ha nacam raawiga waxaan nidhi waxaa shuruuddiisa ka kamida alcadlu fi diinihi an yakuna cadla fi diinihi hal macna hada ayuha alikhwa ma ma waxa weeye taa macnaheedu inaanu wax dembi ka dhicin ha adiga sagiir askarukuma maxaa looga jeeda haye saaxiibkaa kaa dambeeya udhiib jasaaka allahu khayra a waay cibaara raba cibaara waa yeelkeena soomaaliyeed waxay dhahdaan ilahay na la kala beri og hadalla la kala odhan og soo ma <clears throat> haye walihaada aalib cilmiga mar kasta waa inuu ku dadaalo luuqada ahlulcilmiga inuu xifdiyo a haye waay cibaara rabaa cibaaro m nin af soomaali ku tacbiiriyan doonaya wax lagan ku qoran ha hmm. waay haye akhir waaxid haye fadal fadal kabairta n iska ilaaliya sakairtana noo daay waay haddaan soo koobo su-aashaa waan uqastiyey inaan di weydiiye raawiga marka la leeyahy waa inuu cadlun fii diyan fii diinihi yahay macnaheedu maaha inaan dembi ka dhicin waayo waxaynu ognahay bani aadamku marka ambiyada laga reebo inaanay macsuumiin ahayn soo ma ayib ayib maxaa looga jeedaa marka waxaa looga jeedaa waa inaanu ahayn qof lagu yaqaano fisqi iyo khawaarim lmuru'a qof lagu yaqaano macruuf ay ka tahay fisqiga iyo waxyaabaha qofka dadnimadiisa dila waa inaanu ahayn qof lagu yaqaano oo ay ka muuqato oo mashhuur ku noqday waa inaanu ahayn kabaairka sameeya saqaa'ir waxa weeyaan daa'ima waa inaanu ahayn oo lagu ogyahay waadix ya ikhwaan hebel waxaa laguma oga iyo kama dhici kartana way kala duwan yihin soo ma ya qof baa nin baa ku yimi wuxuu kugu yidhi ni ninkaasaan hebel ninka la dhaa ka war bal waxaad ka ogtay iiga sheeg wey soo ma laakiin wixii u qarsoon wuxuu qarsado waxaan daahirkiisa ka muuqan miyaad ogtay adu ma marka markaad ka warbixinaysa maxaad kaga warbixinaysaa wixii daahirkiisa kaaga muuqda ad ka warogtay soo ma rawaaddiina maxay u qaybsaneen mashhuurun bilcadaala iyo mashhuurun biljarxi iyo mastuuru lxaal soo soo ma soo soomaynu mari raawigi daabid yahay asbaabaa lagu garta sheekh wuxuu kusoo koobay wuxuu kusoo koobay dhowr shay la dhaqan inaad ku ogaato imtixaan aad marisay inaad ku ogaato xifdigiisaad dabagashay inaad ku ogaato maya inaad wixii wariyey u eegto waxyaabaha keyrkii wariyeen soo maa oo muqaaranaad ku samayso ad isbarbar dhigto xufaadii mutqiniinta ahayd iyo axaadiistuu la wariyey siduu u wariyey in la eego oo qofka la arko isagoo intuu xufaadii axaadiis la wariyey sidii ay u wariyeen u wariyey ama boqolkiiba sagaashan shan iyo sagaashan ku waafaqay maxaa la ogaanaya qofkaasi inuu yahay maay inuu maxay yahay inuu daabid yahay xaafida waa hagaag hadduu laakiin intuu culimo xifdiga iyo idqaanka macruufiinku ah wax la wariyo uu iyagii khilaafo khilaafka uu khilaafayna aanu yarayna wax badan uu noqdo maxaa soo baxaysa in xifdigiisu inuu xifdigiisu daciif yahay waa hagaag alisnaad اlmutasilu ay اlmawsuulu shuruuddii xadiiska saxiixa aynuu dhignay buu raawigu xabad xabad in yarin yar u wadaya ma aragta waxa uu sheegay cadaalat ruwaad maxaa looga jeeda wuxuu sheegay dabd ruwaad maxaa looga jeeda wuxuu sheegay labadooda maxaa lagu gartaa soo ma hadda wuxuu kuu sheegayaa shardigii saddexaadee itisaalu sanadka ahaa waxyaabo hoos gala iyo iyo waxyaabo caddaynaya iyo waxyaabo ka bixi doona ayuu sheegaya sheekhu waadix soo maa alisnaadu almutasilu isnaadkii xidhisnaa almawsuulu waa lamide qaala alimaam ibnu salaa raximah llah fi culuumi alxadiid wuxuu ku yidhi imaamkaas kitaabkan miisadiisa waxaa ka mid ah boqolkiiba sagaashan waxa ku yaalla waa maxay waa nuquul soo maa waa nuquul laga soo naqlinayo a'imadii fankan ku ahaa khubarada ee cumdada iyaga maaragtay lafdhabarta u ahaa fankan iyo kutubtoodii laga soo naqlinayo sidaa awgeed qofku si yar buu wuxuu ku baranayaa aalibulcilmigu kutubtii iyo iyo iyo culimadii fankan cumdada ku ahaa qaala imaam ibnu sala raximah llah fi culuumi lxadiid wuxuu ku yidhi almuttasilu muttasilku wa fiihi aydan waxaa kaloo la yidhaahaa almawsuulu ye mawsuullo waa la yidhaahdaaye mawsuul iyo mutasil waa isku mid macna isku midaa loo isticmaalaa labadaas wa mulaquhu mawsuul iyo mutasil marka la ilaaqo ee aan qeyd iyo dabar lagu xidhin yaqacu wuxuu ku dhaboobaa ku dhacaa cala lmarfuuci xadiiskii marfuuca iyo walmawquufi kii mawquufka ah. halkan waa war muhima inaad fahanto xadiiska mutasilkee aan soo wado in tacriifkiisa kuu sheegi doona marka la ilaaqe ean qeyd lagu xidhin ee aan dabar kale lagu xidhin ee mutasil keliya la yidhaahdo waxa uu ku wada dhacayaa xadiiska kiisii marfuuc ahaa ee min qowli nabiy sala allahu alayh wasalama ahaa ee nebiga loo rafciyey sawaan min qowli aw min ficli iyo kii mawquufka ahaa ee saxaabi laga soo naqliyey ama hadalkiisa hada ama ficilkiisa hade labadaba uu ku dhacay marka almawsuul qad yakunu marfuucan waqad yakunu a waqad yakunu mawquufan min qowli saxaabi hadalkaas midin dhaadha marka haddii hadhowto lagu yidhaahdo ma shardi baa xadiiska mawsuulka ah inuu marfuuc noqdo maxaad odhan maxaabaad odhani aya wuxuu ku yihi almutasilu mutasilku wa yuqaalu fiihi waxaa la dhahaa aydan sidoo kale almawsuulu baa la yidhaahe wahuwa aladii kii weeye wa mulaquhu ka booda waaad isku xidhintana waxaa tiraa wahuwa kii weeyaan xadiiskii weeye ama khabarkii weeye alladii khabarkaasoo itasala uu xidhiidhay isnaaduhu sanadkiisu uu xidhiidhay oo siduu u xidhiidhay fakaana wuxuu noqday kullu waaidin fakaana wuxuu ahaaday kullu waaxidin mid kasta oo min ruwaatihi ruwaaddiisa ka midi qad samicahu miduu ka maqlay miman fowqahu cidda isaga ka saraysa xataa yantahiya ilaa uu ku dhammaado ilaa muntahaahu meeshuu ku dhamaado xadiis mutasila ah haddaad maqasho waxaa la dhaha xadiiska raawi kastoo ruwaadiisa ka midi uu ka maqlo cidda isaga waxa weeyaan cidda uu ka qaatay uu ka maqlo ee uu caddeeyo inuu qof qof walo ruwaadda ka midihi ruwaadiisa ka midihi cidda uu ka warinayo waxbuu ka maqlay oo ka qaatay oo uu ka wariyey ilaa iyo uu ku dhammaado matnigiisi oo matnigiisiina uu noqdo ama marfuuc nebiga loo rafciy ama uu noqdo mawquuf saxaabi laga soo naqliyey maaragtaad wa mulaquhu mulaqiisuna markaa dheh yaqacu wuxuu ku dhaboobaa ku dhacaa marka inta mutasil la ilaaqo aan la qaydin wuxuu ku dhacayoo soo wada hoos gala cala almarfuuci xadiiskii marfuuc ahaa oo xadiis marfuuc ah oo inama acmaalu bniyaat qaala cumar khadaab radi allahu canhu samictu nabiya sala allahu alayh wasalam yaquulu inama alacmaalu biniya ama biniyaat xadiiskaasi waxaanu odhanaha waa mutasil waana marfuuc soo ma waa hagaag xadiis saxaabi saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam laga soo naqliyey ya cabdillahi bn cumar khadaab ba waxaa laga soo naqliyey inuu yihi kulu bidcatin dalaala wain ra'aaha annaasu xasana bidco kastaa waa baadi walow dadku wanaagba walow dadku xasanaba ha u arkaane kole dee bidcata waa baadi waayo nabigaa muxuu yidhi kullu bidcatin dalaala miyuu nebigu wax ka soo reeb nebigu ma wuxuu sheegay bidca xasana ayib waay idan hadalkaa maxaynu leenahay cumar khada cabdillahi bn cumar khadaab sanadkiisuna waa mutaصil waxaan leenahay waa mawsuul ama waa mutaصil macana uu mawquuf yahay ma aragta muxuu inagu yihi saaxibu manduumat اbayquniya saaxibu manduumat اlbayquniya wuxuu inagu yihi mutaصil waxaa la idhaahdaa xadiiska sanad qof walba qofka uu ka wariyey uu ka maqlo ee nebi maxamed ku dhammaada soo ma markaasaynu waxaynu nidhi halka halka uu yihi ee nebi maxamed ku dhammaada waa lagu qabsadayo mutasilku shardi maaha inuu marfuuc noqdo ee mutasilku mawquufna uu noqon kara ya maxaynu nihi saaxibu mandumat lbayquniya muxuu yihi wma bisamci raawin wma bisamci kuli raawin yataصil isnaaduhu lilmustafa falmutasil marka isagu wuxuu yihi mutasilkii laba shardi buu udhigay oo wuxuu yihi waa in raawi kastaa sheekhiisa ka maqlo nebi maxamedna uu ku dhammaado inaguna waxaan idhi beytkaa sheekha waa lagu qabsaday oo beytkaa sidiisa saxday waxa weeye wamaa bisamci kuli raawin yatasil isnaaduhu lilmuntahaa falmutasil halkii lilmustafa ahayd baynu waxaynu ku bedelnay lilmuntaha muntahi maxaa soo wada galay marfuucii iyo iyo mawquufkii waadix soo ma hay mihaal mutasil marfuuci xadiiskii mutasilka ahaa ee nebiga loo rafciyey mithaalkiisu waxa weeye min almuwaطa'i marka laga keeno muwaطa imaam malik xadiis mutasila oo marfuuca ayaan miaal mihaalu leeyaan kaaga keenaya min almuwaطa'i ay min kitaabi اlmuwaطa lilimaami malik imaam malik kitaabkiisa muwaطa mihelen wa imaam malik ayuha alikhwa wuxuu ka mid yahay kutubta xadiiska ee qiimaha badan leh ilaa iyo ahlulcilmiga qaarkood ay yidhaahdeen lama alifin xadiiska nebiga sal اllahu alيه waslm lagama alifin aصaxu min kitaabi imaam malik imaam malik kitaabkiisa kitaab ka saxiixsan lama alifin waxa weeyaan xadiis ama kitaabka xadiis ugu saxiixsani waa muwaطa imaam malik ilaa culimada qaarkood ay yidhahdeen dabcan markay culimadaas saa lahaayeen saxiix imaam albukhaari miyuu alifna ya mu alifnayn maxaad ku cadaynaysa inu alifnayn imaam malik goor dhintay boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii hijri boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii hijriga imaam bukhaarina goor buu dhintay laba boqol iyo lix iyo kontonkii hijriga haddaana tawaarikhda xifdisanayn xeradaadu way ba ishkaalaadka qaar ka jawaabi kari maysa ma aragtaa mithaalulmutasili lmarfuuci oo min almuwaطay laga keenay waa maalik oo can ibni shihaab wax ka warinaya can saalim ibnu cabdilaahi ka warinaya can abihi uu ka warinayo saalim aabihi cabdillahi ibn cumar khaata can rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam waxaan leenahay isnaadkaasi isnaadka xadii xadiiska isnaadkaa lagu wariyaa waa xadiisun mutasilu marfuuc ma aragta maalik sheekhiisa ibnu shihaab inuu wax ka maqlay ishkaal ibnu shihaabna salim bn cabdillahi bni cumar waa culimadiisa waaweyn abdlahi salim bn cabdillahi bni cumar culimadu cilmiga ka reebee waaweyn inta badan waxa badan ka wariyey cilmiga badan ka reebay waxaa ka ah abihi cabdillahi bni cumar waaa salim bn cabdilahi salim bn cabdillahi bni cumar waxaa ka mid a ah cabdillahi bni cumar aabihi can rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam waa waa mutasil waana miaal mutasil mawquuf waxa weeye maaliku can naaficin can ibni cumar can cumara qowlah waa maalig oo naafic wax ka wariya naaficna cabdillahi bni cumar wax ka wariyo cabdillahi bni cumarna abi cumar khadaab wax ka wariyo wuxuu ka warinayaana qawl qawl uu leeyahay e, cumar khadaab ay tahay muxuu noqonaya hadalkaas ma mawquuf buu noqonaya mise marfuuc marka waana mutasil waana waana mawquuf idan lafdiga mutasil waxaa xadiiska marka mutasil lagu sheegayo waxa ama la leeyahay waa mutasil macnaheedu waxa weeye waxaa shardiya in ruwaadda warisay mid kastaa sheekhiisia uu ka maqlay xadiiskaas mutasilkaasi wuxuu noqon karaa marfuuc wuxuuna noqon karaa mawquuf wallahu ilaahay baa aclam cilmi badan bu ku uhi eh, ibnu salaax alifka iyo haada hadalkaa ka dambeeya macnaheedu waa maxay ya alifka iyo haada waxaa loo soo gaabiyey intaha ay intaha kalaamu man kalaamu man kalaam ibnu salax hadalkii manquulka ahaa baa dhammaaday saasaa loo soo naqliyay mar buu nin dhalinyar kamidii weydiiyey buui sheekh alifkan iyo haadani maxay ahayn buui ah. alifka iyo haadaasi waa waa eray bixin ama mustalax laysla yaqaano oo loo soo gaabiyo markaad hadal qof ka soo naqliso hadalkii intaad doonaysay inaad soo naqlisaa dhammaato ayaa waxaad qoraysaa alifka iyo haadaa macnaheedu waxa weeye intahaa ay intahaa alkalaamu almanquulu can ibni salax maalan hadalkii ibnu salax laga soo naqliyey wuu dhammaaday saa awgeed ba sheekhu mualifku wuxuu ku uhi qultu waxaan idhi wa sawaaun waxaa isku mid a ah, taxamalahu ninka raawigaahi ka xambaar xadiikaa ka xambaar iyo khabarka can shaykhihi shaykhiisii kaga xambaar bisamaaci maqaluu ka maqlay aw bilcardi ama bandhig kaga maqal aw bilmunaawalati ama u dhiibid kaga maqal aw bilkitaabati ama qoraal uu qoray kaga maqal aw bilijaasati ama ijaaze uu baneeyey kaga maqal fa huwa dhammaan waxaasoo dhami fii xukmi samaaci ayay fa huwa taa ijaasadaahi iyo munaawaladaahi iyaduna fii xukmi samaac samaacii ayay la xukun tahay maaragtaad waa hagaag waa hagaag halkan sheekh wuxuu ku leeyahay awjuhu taxamul qaabka xadiiska lagu kala wariyo ma qaab mucayana loo shardinaya xadiiska mutasilka ah marka la waa xadiis kasta oo raawi kasta oo ruwaadiisa ka mida ah oo warinaya uu ka maqlay cidda sheekha ugu ah marka sidaa la leeyahay ma waxaa la odhanayaa ma waxa shardiga inay kala maqleen oo dhammaantood ay uu leeyahay qof walba qofka kale samictu waan maqlay anaa ka maqlay saasaan ka maqlay oo sheekha oo akrinaya maqlay mise hadduu wujuudii taxamulka ee kale ku qaato samaacay lamidta haddii wujuudii taxamulkee kale ku qaato oo maalan cardi buu ku qaatay cardiga qaaliban waxaa loo isticmaalaa ama looga jeedaa alcard in ardaygu uu majliskii xadiiska xaadiro oo arday kale sheekhii darsiga ku dul akrinaya sheekhuna dhegaysanayo cardi baa la idhaha waxaa kaloo cardiga soo gelaya inuu isagu akrinayo raawiga laftiisu inuu isagu akrinayo midna waa asamaacu min lafdi shaykh inaad xadiiskii ka maqasho sheekho akrinaya midna waa alcardu calayhi in lagu dul akriyo ama adigu akri ama arday kale isagoo akrinaya dhegeyso cardi baa la yidhaha marka waa isku mid taa cardiga uu ku maqlay ardaygu xadiiskii mutasilkaa ah hadduu cardi kaga maqlay sheekhiisi oo arday kale isagoo ku dul akrinayo uu dhegeysanayo isaguna sheekhuna soo jeedo ama uu isaga laftiisu ku akrinayo raawiga laftiisu waxaa kaloo lamida hadduu munaawalo kaga maqlo munaawalo axweesh sheekhiisa wuxuu u dhiibay axaadiistiisii oo qoran ayuu udhiib ku yidhi iga wari waa kuwane munaawalaa la yidhahda ama kitaabuu kaga kaga maqlo sheekha intuu warqad diray u qoray axaadiistii u qoray kuhi aaxaadiistaasi waa kuwii aan maqlay ee culimadaydii ka maqlay waa kuwaase waxa weeyaan dee iga wari ama ijaasaabuu kaga maqlay ijaazada waxa weeye majlis ardaygaas iyo arday kala fadhiya ayaa inta axaadiistaasi sheekhu la weydiiyey ama lagu soo qaaday ayuu sheekhu uhi waa waan idin ijaaseeyey wixii aan maqlay masmuucaadkayga iyadoo aan waacay iman doonta ijaasadu fa huwa fii xikmi samaac macnaheedu waa maxay ardaygani sheekhiisan qaabkuu doono cilmiga ha kaga taxamule hadiiba ay sugan tahay inuu wax ka maqlay oo uu waxa weyaan duruqdii saxda ahayd ee wax lagu kala maqli jiray dariiq ka mida ku sugan tahay munaawalada iyo kitaabada iyo iyo ijaazadu iyo cardigu xukunkii samaaco kale leedahay waadix walaa yalzamu haddaba halkan su-aal baa la isweydiye su-aasha la isweydiiye waxa weeyaan xadiisku waa mutasil marka la yidhi waxaana iloo sheegay in ruwaadiisa qof kastoo kamidii ah sheekha uu ka wariyey sheekha uu ka wariyey uu ka maqlay xadiis kastoo mutasili qad yakuunu marfuucan wa qad yakuunu mawquufan taana waynu fahnay oo laakiin xadiis kastoo mutasili ma saxiix ba xadiis kastoo mutaصili ma eesh ma صaxiix ba taasuu ka jawaabaya marka wuxuu ka soo jawaabay mutaصil waa maxay maxaa soo hoos gala mutail waa soo hoos mutaصil waa waa xadiiska tacriifkaa le marfuucna u noqon karaa mawquufna u noqon karaa intaa waa isla fahmi farqina ma kala lahaa dariiqa lagu lagu kala taxamulay inuu samaaciy iyo inuu cardiy munaawalaynuyey iyo inuu kitaabayy farqi ma kala lahaa sooma waay hal kulu mutasilin صaxiixu su-aashaas buu iminka ka jawaabaya xadiis kastoo mutasilin ma saxiixa dhegeyso walaa yalzamu ka dhalan min wasfi lxadiisi xadiiska in lagu sifeeyo bikownihi inuu yahay mutasilan mutasil inuu yahay in lagu sifeeyo an yakuuna صaxiixan inuu صaxiix noqdo ka dhalan mayso faqad tatakhalafa canhu waxaa ka hari karta faqad tatakhalafa canhu xadiiskii waxaa laga waayi karaayo ka hari karta bacdu shuruudi ukhraa shuruuddii kale qaar ka mida shuruuddii shanta ahayd xadiiska saxiixa loo shardinayay qaar ka mida laga waayi karaa isagoo mutasila oo maxaa ka mid a ka cadaalati ruwaati baa laga waayi karaa maalan ruwaaddiisoon cadli ahayn aan dhammaantood cuduul ahayn aw dabdi ama iyagoo dhammaantood dabdigoodu sidii loo baanaa aan ahayn aw yakuuna ama wuxuu noqon karaa mucallanan mid cilaysan la cileeyey aw shaadan ama shaad buu noqon karaa wuxuu noqon karaa xadiis mutasila oo shaad wuxuu noqon karaa mutasil macluula maaragta wuxuu noqon karaa mutasil saxiixa wuxuu noqon karaa mutasil xasana ma garat ya inagu hadda mutasil marka la yidhi sanadkiisa inqiaac miyuu ku jiraa mise kuma jiro un baynu ka amninahay soo ma waxaana lagu yihi sanadkiisa inqiaac kuma jiro laakiin sanadkii inuu shuduud geli karo ama cilo geli karto ama ruwaadiisa qaar kamida xifdigoodu uu noqon karo daciif ama sayi uu noqon karo waa wax dhici kara faqad yaku falaysa kulu xadiisin mutasil kulu xadiisin mutasilin saxiixun saxiixan falaysa kulu xadiiin mutasilin صaxiixan xadiis kasta oo mutasili صaxiix maaha qad yakunu صaxiixan waqad laa yakun idan maxaan leenahay xadiiska mutasilkahay qad yakunu marfuucan waqad yakunu mawquufan waqad yakunu صaxiixan waqad yakunu ضaciifan ama macluula waadix ya ikhwaan sheekhu wuxuu doonay inuu halkaa kugu idhaahdo xadiiskaasi waa mutasil marka lagu yidhi waxaad fahantaa in lagu damaanad qaaday sanadkiisa inaanu inqitac ku jirin laakiin laguma damaanad qaadin ruwaadiisu inay wada cuduul yihiin inay wada inay dabdigoodu taam yahay iyo inuu naaqis yahay inuu cila ku sugan tahay qaadixa iyo inuu shaad yeela intaasiba waa waa wax kaloo u baahan in la baaro waadix akhwaan gaadhowta marka lagugu dhaahdo kullu mutasilin saxiixun saxa iska saare ma marka lagu dhaho kullu mutasilin daciifunna saxa iska saare hadii lagu dhaha saddex cibaaro keebaa saxa kullu mutasilin saxiix kullu mutasilin daciif qad yakunu kullu mutasilin saxiixan waqad yakunu daciifan teebaa saxa ta saddexaad soo ma arka iska jir macnuhu waa intaas macnuhu waa intaas waxaa laga yaba inad isweydiiso waxaan oo rafaada maxaa mustalaxaadkan iyo erey bixinadan sidan loogu rafaadaya waxa sidan loo erey bixinadan loogu tawdiixinaya berri markaad kutubtii cilmi ahlulcilmiga dhex gasho inaanad dee haafsaydhada qaarkood gelin oo marka lagulaa xadiiskaasi waa daciif aanad odhan hebel baa wuxuu yihi xadiiskaasi waa mutasil dee adeer hadal hebel inuu xadiiska waa mutasil waa runtii laakin yaa kubuuri kullu mutasilin saxiixun maaragtaad marka waa inaanad musalaxaadka haddaanad garanaynin hadhowto indhaha ayaad ayaad ka ridaysa hadhow sidii ragga qaar masaa sowka hebel kitaab hebel ku sheegay ya sowka xadiiskaasi taajka ku jira taajka yaa kugu yiri xadiiska si ku jira waa saxiix ya <laughs> cilmiyo badan baa taajka dhex fadhiye ma garat mm. almarfuucu marfuuci almarfuucu xadiiska marfuuc ahi iminkaa laga yaaba inaad isweydiiso ni xadiiska mutasilkaa ah marfuu marfuu maxaa looga jeeda almarfuucu marfuucu huwa isagu maa udiifa kii loo tiiriye wey ila nabiyi sal اllahu wasalam kii nebiga loo tiiriye wey maa udiifa waa wixii loo tiiriyey ila nebiga loo tiiriyey oo min qowlin hadala sal اllahu alayh wasalam nebiga ku saliya aw ficilin ama ficil ah waa wixii nebi maxamed loo tiiriyey oo wax uu sameeyey ah ama wuxuu yihi ah aw wasfin ama sifo nebi maxamed uu leeyahay ah sifadaasoo mid abuur ahaaneeda ama mid khuluq iyo dhaqan ahaaneeda labadu way soo geleen ifa kuliya sifa khalqiya iyo sifatun khuluqiya ma aragta hmm. aw taqriirun aw taqriirin min qowlin aw ficlin aw wasfin aw taqriirin ama wuxuu nebigu qiray ah Ah, rasuulka sal allahu alayh wasalam wixii ag wixii agtiisa lagu sameeyey ama agtiisa laga yeedhi ama agtiisa maaragtay ka dhacay ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu qiray iyaduna waxay ka mid tahay marfuuca ayay ka mid tahay halkana halkana su-aal baad isweydiinaysa marfuuc garta laakiin hal kullu marfuucin saxiix marfuuc kasta ma saxiixba tibusho kaaga jawaabay walaa yushtaradu lama shardiyo fii wafihi fii wasfihi ay maca wasfihi birafci xadiiska markaa rafcinimo lagu sifaynayo lama shardiyo aia asixatu lama shardiyo inuu saxiix noqdo lama shardiyo aw iltisaalu inuu mutasil yahayna lama shardiyo cajiib xadiis kasta oo marfuucihi saxiix maaha qad yakuunu marfuucan wa yakuunu maca dalika daciifa idan marfuuca waxaynu eegeynaa un meeshu ku dhammaaday ya muxuu yihi saaxib bayquniya markuu marfuuca sheegay wma udifa lلnabi اlmarfuucu wma litaabicin wاlmaqطuuc wma udifa lلnebi saasaa loo akrinaya soo ma wma udifa lلnebiy haddaa tiraa wuu jabayaa beydku wmaa udiifa linebi اlmarfuucu wma litaabicin huwa اlmaqtuucu marka almarfuuc hadalka la yihi xadiiska waa wixii xadiiska la yihi nebi maxamed baa yidhi ama sameeyey ama sidaasuu ahaa rasul sal slam sifa ahaa oo uu ku sifaysnaa ama waxaasuu nebigu qira hada xadiisu marfuuc qad yakunu صaxiixan waqad yakunu daciifan waqad yakunu mutasila waqad yakunu munqaican waxaa laga yaabaa inuu noqdo marfuuc munqaicu lisnaada sanadkiisa inqiac ku sugan oo marka la eego hadalka lagu soo naqliye matnigiisa la eegana waa marfuuc marka la eego sanadkiisa in inqiac ku sugan yahayna waa maxay waa munqaic wa amilatuhu amiladiisa iyo tusaalayaashiisuna alaxaadiiu nabawiya mudaafatu ila nabiyina sala اllah alay waslm axaadiista nabiga nebi maxamed loo idaafeeyey oo dhan weeye wa amilatuhu tusaalayaashiisuna jamiic axaadiis nabawiya weeyaan ee almudaafu loo tiiriyey almudaafatu loo tiiriyey ilaa nabiyina sala allahu alayh waslm nabigeena loo tiiriyey muxuu yihi cumar khadaab inama alacmaalu biniyat waa marfuucun saxiix oo min aclى darajaati sixa ah waa xadiisun marfuucun صaxiixu ariibun aragtaad si kale haddaynu idhaahno waa mutasil marfuuca gariibna ah faqad yajtamicu fi lxadiis lwaaxid akaru min ifa akaru min isilaax akaru min musalax ayaa lagu jamcin karaa waa hagaag sidaas wey waay aynu ku darnay intan qaala imaam ibnu صlax ibnu صlax ui raximah اllah fi culuum اxadiiث min qabiili marfu min qabiili min qabiili اmarfuuc marfuuca anwaacdiisa waxaa ka mid a alaxaadiisu alatii axaadiistii qiila lagu yidhi fii asaaniidi asaaniiddeeda laga yidhi cinda dikri saxaabiyi markii saxaabiga la sheegay ayuu taabicigu wuxuu yidhi saxaabigii markuu sheegay wuxuu yihi yarfacu lxadiisa xadiisku rafcinayay aw yabluqu bihi nebiguu gaadhsiinayey aw yunmiihi nebiguu u tiirinayey aw riwaayatan nebiguu ka warinayay axaadiista taabicigu markuu raawigii saxaabiga ahaaye uu wax ka maqlay sheego ee maalan abu hureyre uu sheega ama cabdillahi bni cumar uu sheega uu leeyahay can ibni cumarin yarfacu lxadiisa cabdillahi bni cumar baa waxaan ka warinaya warka soo socda cabdilaahina yarfacu lxadiis xadiiskaa nebiguu rafcini yabluqu bihi nebiguu gaadhsiinay yunmiihi nebiguu u tiirinay riwaayata nebiguu ka warinay axaadiista taabicigu markuu saxaabigii sheega uu sidaa leeyahay waa min qabiil marfuu waa min qabiil esh almarfuuc miaalu dalika waxa weeyaan xadiiskuu maala wariyey sufyaan bnu cuyaynat alhilaali can abi zinaad buu ka wari can ilacraji buu ka wari can abi hurayra acraj ka wari markaasuu wuxuu hi riwaayatan can abi hurayran ka wari riwaayatan ay riwaayatan yarwiiha can nabiy sal l sl nebiguu abi hureyrana ka warinayo wuxuu yidhi tuqaatiluuna waxaad la dagaalami doontaan qowman qolo sigaara alacyuni indha yaryar ayaa akhiru zamanka la dagaalami doonta xadiiskaasi waxaan leenahay waa maxay waa xadiis marfuuca waay wa bihi isaga ayaa laga xadiiskaas wa bihi sanadkaasa waxaa lagaga wariyey can abi hurayrata abu hurayra lagaga wariyey yabluqu bihi isagoo abu hurayra xadiiska nebiga gaadhsiinaya qaala wuxuu yihi nebigu wuxuu yihi annaasu tabacun liquraysh dadku qraysh bay tabacu xagga madaxtinimada iyo imaarada aadii fakulu dalika kaa dhammaanti iyo wa amaaluhu kuwa la midkahay kinaayatun waa sarbeebid uu raawigu sarbeebayo taabicigaahi can rafci saaabiyi saxaabigii inuu rafciyey alxadiia xadiiskii uu rafciyey ilaa rasuulilaahi sal allahu alay waslam nabiga uu rafcinay oo muxuu kinaayada u isticmaalay su-aashaas weydiinaysaa sooma muxuu odhan waayey cabdillahi bni cumar baa sidaa yidhi cabdilaahi bni cumar baa yidhi nebi maxamed baa yidhi abu hurera nebi maxamed baa yidhi yidhi muxuu riwaayatan iyo yablugu bihi yarfacu u isticmaalaya waan soo wadaa waan soo wadaa wa dalika arrintaa xukunkeedu cinda ahli lcilmi ahlilcilmiga agtooda xukmulmarfuuci sariixan weeye xadiiskii marfuuc ahaaye sariixan loo rafciyey ee la yidhi abu hurera laga wariyo markaasuu abu hurera wuxuu ihi samictu nabiyaan maqlay sala allahu caleyh wasalam yaquulu isagoo le kada wa kada leh xadiiskii uu abu hurera sidaa yidhi iyo kanuu raawigu uu taabiciga yidhi yarfacu lxadiia yabluqu bihi riwaayatan uu yidhi waa isla xukun ahlucilmiga agtooda labaduba waa marfuuc buu ku leeyahay ma aragta hadda muxuu muxuu haddaba raawiga taabicigaahi maadaamay isku mid yihiin muxuu uga leexday abu hureyraan maqlo samictu nabiya leh abu hureyraan maqlo le ahbarani ah, nabiyu sala allahu alayh wasalama muxuu taa uga leexday ee uu yihi yabluqu bihi yarfacu lxadiisa muxuu uga leexday taabici taabicigu muxuu uga leexday wuxuu garan waayey bay culimadu idhahdeen taabicigu wuxuu ka shakiyey lafdigii uu isticmaalay abu hureyre ma samicti buu yidhi ma akhbaranii buu yidhi ma qaala qaala rasuulullaahi buu yidhi ma xadartu nabiya sala allahu calayh wasalam baan xaadiray wahuwa yaquulu isagoo le buu yidhi lafdigii buu garan waayey laakiin wuxuu hubaa xadiiska inuu nebiga u rafciyey sidaa wageed buu yihi yarfacu bihi alxadiisa si aanu been u sheegin oraac hadda warkaa u fiirso ba raggaa ixtiyaadkooda eg ba raggaa ixtiyaadkooda eg maadaamuu lafdigii ishkaal ka galay uu abu hureyre isticmaalay markuu xadiiska soo naqlinayay hase yeeshee uu hubo inuu xadiiskan abu hureyre nebiga u rafciyey lafdigii isaga ishkaal ka galay waxaa laga yaaba arday kaleo majliska la fadhiyo inaanu ishkaal ka gelin uu garanayo inuu yihi abu hureyre samictu nabiya sala allahu alay wasalam oo lafdiga samictu isticmaalay ama uu yihi akhbarani nabiyu sal l sl nabigaa ii sheegayba sidaa yidhi laakiin muxuu lafdiga kani uga leexday lafdigaas ee uu yarfacu bihi u isticmaalay wuxuu isticmaalay si aanu been u sheeginoo isagoo abu hureyre ku yihi akhbarani nabiyu sal allahu alay waslm maalan aanu odhan abu hureyre wuxu yihi samictu nabiya sal allahu alayh wasalam baan maqlay xataa alfaadday ka tawarucayaan sheekh qoom ilaahay diintiisa ku ilaashaday oo ku xifdiyey ayaa haayeen raximahum اllahu raxmata waasa qultu waxaan idhi waida qaala araawi can itaabici hadduu yidhaaho yarfacu اlxadiida ow yabluqu bihi fadalika ayda marfuucun waxaad is halkan masala masaladaa ka baxsan buu kuu sheegaya oo waa maxay raawi baa nin taabiciya xadiis ka wariyey markaasuu wuxuu yihi taabicigaasi xadiiska wuu rafcinayey taabiciga maxamed ibnu siriin la dhaha xadiiska markuu ii sheegay wuu rafcinayey waana taabici ninka la xadiisku rafcinaya taabicigu nabig maxaa uka maqlay waxaad isweydiinaysaa taasina iyana marfuuc bay noqonaysa waa ka kuu sheegay wuxuu ku yihi waidaa qaala raawi raawigu hadduu dhaha can itaabiciyi taabicigii hadduu ka yidhaahdo yarfacu lxadiia aw yabluqu bihi fadaka kaasi aydan marfuucu weeye walakinahu marfuucun mursalun weeyaan laakiin waa mursal marfuuca waa mursal marfuuca muxuu uga jeeda xadiiskaasi waa xadiis mursala oo dee taabicigu nebiga alayh isalaatu wasalaam waxba kama maql isagiiyo nebiga waa sida udhaxaysa soo ma maadaama isagiiyo nebiga waa sida udhaxayso marfuuc waa lagu ilaaqi karaa laakiin xaqiiq ahaan waa mursal uu rafciyey taabicigani taabicigana dee nebiga waxba kama maqal idan wa iska cadday inuu mursal yahay waadix soo ma laakin dee yaa yay u kala cad ninkii dadka u kala garanaya inina inay taabiciin tahay dee ninina inay saxaaba tahay kala garanaya de ninki wuxuuba saxaabo wada isaga wuxuu wada marfuuc maaragta ee kana ee kana ee kana xadiis ma sheegtay ha dabaqadeebaad tahay allahu aclam isaga waxa weeyaay wuxuuba qaala rasuulullaahi ciddii tiraaba ninka ninka saxaabi u haysta dee kaas isagu khalaas kaas isaga xeradiis wayba xasan albasri ayaa laga yaaba radia allahu waa ka nin ahlicilmiga kamid mid iyaga kamid ku yiri kuwaas intuu nin taabiciyi xadiis ka soo naqli radia allahu canhu markaasu nacam radia allahu canhu walaakin dhowlaysa bisaxaabi <laughs> ya waa runta ilaahay ka raali noqdo raallihasha ilahay muslim loo diidi maayo laakiin sidaad mooday maaha saxaabi maaha ninka ah, kani saxaabi maaha marka waa inaad dabaqaadka dadka kala taqaana ah, ninka imaam malik saxaabi u haysta ka war yaanay u kala duwaneyn ma malik ibnu sinan abu saciid alkhudri malik ibnu sinan ba la dhaha abu saciid alkhudri soo ma iyo malik ibnu anas ibnu malik alasbaxi labadaasi u haysta labaduba inay inay maadaama xadiis nabi wada wadiye wada saxaabihii ya hadhowna laga yaaba inuu doonay inuu dadka diin u sheego allah mustacaan marka eeg laba kelmadoodoo isku mida ayaa macnihii ku kala duwanaaday oo derajadii ku kala duwanaaday oo xujanimadii ku kala duwanaaday hadduu taabici yidhaahdo hadduu ninintu nin taabicii xadiis ka wariye yidhaahdo yarfacu lxadiisa iyo hadduu taabici saxaabi xadiis ka yirahdo yarfacu lxadiisa sooma kala duwanaa labadaasi dee nin garanayunbaa dee kala duwaya ma garata ninkii isaga <laughs> nin baberi wuxuu nagu yidhi waa anagu fuqahana la dhaayo eh? annagu wixii qaala rasuulullahi la idhahaba xukun baanu ka dejinaa sheekh xagganba hoosba uma egnaba nebiga maka ansaxay horta ma mawduuc ba ma saxiix ba ma munkar ba muxuu yahay annaga waxay inoo taagan tahay nebi maxamed un laga sheegay ولهذا imaم شhافعي mxuu yihi maن تacalم الحadيiثa qawiyat ايش xujat qawiyat xujatu marka waa sidaas sheekh wuxuu yihi walakinahu marfuucu wayaan marfuuca mursaluna wallahu aclam halkaana sheekhu wuxuu ku sheegay marfuuc iyo wixii soo gelaya iyo mutaصil iyo wixii soo gelaya xaqiiqatan waa hadal aada u qiimo badan oo macnihiisa iyo muggiisa leh sheekh bacdani xafidahu اllahu wasadadana waiyaahu waaya darsigeena maanta halkaas ayuu ku joogaya laba kelmadood maan ku darayaayo waxaa laga yaabaa inay jilsadani noqoto jilsadii ugu dambeysay inta rabadaan ka hadhay rabadaan kadib la isu soo noqonayo inay jilsadii ugu dambeysay aynu halkan isugu nimaadno inay noqotaa laga yaabaa de fursad kale la helin laba kelmadood baan idiin dardaarmaya kelmadda koobaad waxay tahay markaa fasaxa gashaan cilmiga raacashadiisa xifdintiisa muraajacayntiisa fasaxa ka gelina markaa fasax gashaan cilmiga muraajacayntiisa e fasaxa ka gelina ee waxaa fasax ka gashaa inaa masduur rashiid aroor walba timaadaan waadix inta waa fahamteen soo ma haddaa cilmiga muraajacadiisa fasax ka gashaan wixii aad dhigateen oo dhan waydun waydun iloobisan markay ilowdaanna waxay imanaysaan idinkoo halkaa ka soo bilowdeen jooga oo fan kasta idinka baahan yahay maxay dee muraajaco marka ha noqonina gabadhi intay xaabada gurtay gurtay gurtay markay duleedkii reerka timi daadisa ee tiri balaayadu culusa deedna iska dhigta iska soo socoto maanta o dhanna way soo sita saako dhanna way warinaysa sidaa ha noqonina kalatii naqadat gazlaha min bacd quwatin ha noqonina taasi waa mid su-aal baa laga yaba inay isweydiiso tiraahdo cilmigii waaye sideen ku sii hayaa waxaad ku sii haynaysaa inaad muraajacayso iyo inaad dhigto bilmuraajacati waalmudaakarati almustamira wa bitacliim iyo inaad dadka u dhigto oo intii aad dhigatay walaalaha iyo dad kale oo muslimiina oo qaraabadaada oo jaarkaaga aad la raacto aada la raacto ayaad ku haynaysa cilmigana zakadiisu waa in la bixiyo qofna cilmiga ma dhigin oo cid lama raacanin ilaa alla wuu barakeeya ilaa wuu ku xifdiyaayo wuu ku ilaaliya waxaa kaloo lagu ilaaliyaa cilmiga maxay bilcamali bihi inaad ku camal fasho bilcamali bihi zakaatu lcilmi waa alcamalu bihi inaad ku camal fasho iyo wataliimi wa tacliimihi linaas ama wa tacliimuhu linnaas iyo inaad dadka barto iyo inaad dadka bartood nashiriso inaad nashiriso shardi ma aha dee inaad inaad dad dad badaan wuxu dhigtaa shardi maaha dhalinyar walaalahaayoo fasax ku jira qaraabadaada ehelkaaga jaarkaaga inaad hodhigto mawsimka soo socdee fasaxaa gelaysaanna waa mawsim khayr badan oo barako badan ayuu aleehu soo ma oo dadku ay soo jeedaanoo muqbiliina cala allaahi ay yihiinoo ilaahay cadow cadowgoodii uu ka xidhay waa adiga arkay masaajidadu siday u buuxaan meelaha alla lagu xusaa siday u buuxaan quluubta dadku siday u soo jeedo cilmigii halkanaad ka baratay si alla kuugu barakeeyo si alla kuugu anfaco si alla ajar kaaga siiyo si ilaahay jalla wacalaa aada ugu caabudo dadka u dhig oo u sheeg kullun bixasabihim raggiina qaarkood way noqon doonaan oo waxay ku noqon doonaan meelo fogfogay ka yimaadeen waxaad noqotaan roob ka meel ku da-a sida loogu diirsado kuwa loogu diirsado oo iyagoo rifqi iyo dhibirsanaan iyo iyo tudhid iyo akhlaaq wanaag iyo af wanaag idinkoo isticmaalaya diintii alla idin bare soo xambaarteen dadka u sheega dadkana u tura si aa uga reebtaan cadowgooda oo ibliis ah si aa uga reebtaan naftooda oo baadida jecel si aa uga reebtaan jahliga ay ku hoos jiraan si aa uga reebtaan khaflada markaad sidaa samayso ilaahayna kula tacaamusho ilaahay waxaad baratayna wuu kuu barakaynaya inta dambana alla wuu kuu furay inta dambana alla jala waala wuu kuu furay waxaan ku khatimaya warkayga akhlaaqdii ahlulcilmiga iyo akhlaaqdii xamalatulcilmiga cilmiga dadka xambaara muru'a iyo dadnimay leeyihiin akhlaaq iyo astaan bay leeyihiin haydinka muuqato haydinka muuqato hala jaafaajirkin dadka jaahiliinta ah. ha u eekaanin iyaga haysuna eekayni haysuna eekaysiinin oo haysu eekaysiinin dadka intooda fasakada haysoo ekeysiinin dadka inta xun ama leexsan ama shaydaan ka waageertay adigoo akhlaaqdaadii iyo astaantaadii iyo muruucadaadii iyo dadnimadaadii ilaashanaya ittaqi llaaha fiima ilaahay markaad naftaada kaga baqdo wixii aad baratayna ilaahay kaga baqo dadka gaarsiin tara dadkeenna ehelkeenna way baahan yihin ayo hadday helaan cid si wanaagsan wax ugu sheegtana waa dad wax aqbalaaya mowqifkani iyo iyo iyo iyo madashani intaasun bay hadda xambaari karaysa ka badan waan odhan lahaa lakiin intaasay xambaaraysa wa ruba kalaamin qaliil akaru min kalaam anfacu min kalaamin kaiir badanaa inta hadal yari uu ka nafci badan yahay hadal badan subxaanaka allah bixamdik laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk wjazakum allah khayra nafaca allah bina wbikum ونسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان walaa tajcal fii quluubina hila liladiina aamanuu rabbana inaka rauufu raxiim wasalaamu calaykum raxmat